kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka kenen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale kulanto wanaagsan dhegeystayaal barnaamijkana waxaan kusoo qaadanaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas sida weyn loo hadalhayo maantana qodobo dhowr ku maqli doontaan haddii eeb idmo waxaa ka mid noqon doona haweeneyda hogaamisa waddanka bangaladesh markii shanaad ay ku guuleysatay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday waxaan sidoo kale dehaynaa mid kamid a ah wariyaasha sida weyn u taageeri jiray madaxweynaha putin ee dalka ruushka oo meydkeeda iyadoo la sumeeyey la helay waxaa sidoo kale ku jira barnaamijkana nin ku dhacay god weyn oo uu dahab ka qodayay kadibna ku geeriyooday sheeko laga diyaariyey nin keligiis meel ku nool muddo afartan sano ka badan iyo garoon diyaaradeed oo halis ugu jiraan inay biyaha baddu ay qaadaan halka dunidu kaga yaala ayaad maqli doontaan xubnihii joogtada inoo ahaa iyo kaalinta suugaantana barnaamijka qeymba ka tahay kusoo dhawaada mar kale kulanka kena dunida ama diidan ama dunida damaxaygi qaadee diidan naftamaadawydamaxaygi qaadee diidan naftamaadawaydid ahlan wasahlan daahire aaniga diyaaree daahire aan istaadahayne daahire ahlan wasahlan daahir anigaa diyaare daahir an istaadahayne daahir ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida ruuxii waxsudisiya daahir nabsibaa dushooge daahir ruuxii waxsudisiya daahir nabsibaa dushooge daahir lan wasahalan deeqa hadal aanan doonayn deeqa aniga iska dhiidee deeqa ah lan wasahalan deeqa hadal aanan doonayn deeqa aniga iska dhiidee ana dubuga mage waa xalaygu dayayaa deeqa ana dubuga mage dayax baan ku moodee diidan waa isawanaynaa diidan ahlan wasahlan diidan dayax baan ku moodee diidan waa isawanaynaa diidan ama diidan ama dunida ama diidan ama dunida wadnahay danoole diidan naftamaadoay diididkii waad nahay daloole diidan naftamata weydiidahlan wasahlan daahir aniga ku dorte daahir iga ku dorte daahir ahlan wasaxlan daahiri anigaa ku doortee daahiri waan ku daba socdaa ee daahiri ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida dawamale warkaaguya daahiri laagu diirsan maaye daahiri dawamale warkaa ilaa ku diirsan maaye daahir aha lawa sahlan deeqa ninku daacad maahee deeqa waan kaga digayaa deeqa ah lawa sahlan deeqa waan kaaga digayaa deeqa ninku daacad maahee deeqa ama deeqa ammaa dugnida ama deeqa ammaa dunida iga daa wararkoo deeqa tani igama hayse deeqa iga daa wararkoo deeqa tani igama hayse deeqa laale diidan wadi dalacsanaysaa diidan ahlan wasahlan diidan kugu daali daale diidan wadi dalacsanaysaa diidan ama diidan ammaa dunida ama diidan ammaa dunida dumar waa carruure diidan hay raacintaadkeed umar waa caruuree diidan hayraa intaadkee siidan ahlan wasahlan daahir waan kuu duloobee daahiri darxumay dhammaatee daahiri ahlan wasahlan daahir waan kuu duloobee daahiri darxumay dhammaatee daahiri

damac waa lugooye deeqa buu kaleefiya deeqa ah lan wasahalan deeqa damac waa lugooye deeqa dacarfuu kaleefiya deeqa ama deeqa amumaa dunida ama deeqa amumaa dunida waxa lagu dambeeya iyo deeqa duugaynu eegiyo deeqa waxa lagu dambeeyo deeqa duugaynu eegiyo deeqa calan diidan waa kulankida habee diidan allahayna daayee diidan ahlan wasahlan diidan waa kulankida habee diidan allahayna daayee diidan ama diidan amaa dunida ama diidan amaa dunida dama qaadee diidan naftamadawaysidi sammaxaygi qaadee diidan abutamaada waysidiidan ahlan wasahlan daahiri wankuudu loobee daahiri darxumay dhammaatee daahiri ahlan wasahlan daahiri waan kuu duloobee daahiri daarxumay dhammaatee daahiri ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida rabbi waxaan duraansaday daahir xaqu inuu dilaaca daahir rabbi waxaan duraansaday daahir xaqu inuu dilaaca daahir ah lawwasa halan deeqa haddal aanan doonayn deeqa aanigaysa diideed deeqa ah lawwasa halan deeqa haddal aanan doonayn deeqa aanigaysa deeqa ama deeqa ama dunida ama deeqa ama dunida waa halaygu codadka macaan fanaaniinta axmed gaacayte gaasra maxamed iyo canabdiriya ayaa ku luqinaya oo ahlan wasahlan la yidhahdo daafur baynugu tahay barnaamijkana kulanka keene maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda wuu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xokaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiyo sharaf ciheeda hohoyaday adabidkaha ku noolo barnaamijka kulanka kana dhegeysanaysaan saaxiib yaer idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka fm sideed iyo siddeetanka magahatis waxaa sidoo kale nagala socotaan barahena bulshada iyo boggana garowe haddii aan eegnana maanta waxaa lagu doortay madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa iyadoona markii labaad oo xiriira loo doortay xilka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani siciid cabdulaahi dani waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho dhamaadkii sanadkii lixdamaadkii waxaana uu ka baxay jaamacadda ummadda soomaaliyeed siciid dani oo noqonaya madaxweynihii lixaad iyo toddobaad ee puntland soo mara tan iyo markii la aasaasay weli sagaal boqol sidoo kale soo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee laba jeer oo is-xigtaa ku guuleysta xilka madaxweynaha puntland markii ugu horreysay waxaa loo doortay maanta oo kale sideeda janaayo labada kun iyo sagaal tobankii waxaana uu ka guuleystay xilligaasi asad cabdulaahi diyaano oo wareegga saddexaad ay iskula gudbeen doorashadii tan ku horreysay saciid cabdulaahi dani wuxuu helay soddon iyo shan cod dani laba jeer oo kale ayuu sidoo kale isu soo sharaxay xilka madaxweynaha soomaaliya oo kale ah labada kun toddobiyo tobankii iyo labada kun labaiyo labaatankii labada kun afariyo tobankii wuxuu qabtay ama loo magacaabay xilka wasiirka qorsheynta soomaaliya oo uu ka tirsanaa xukuumaddii cabdiweli sheekh maxamed ra-iisul wasaarihii xilligaas shaqeynayay intii uu xafiiska joogay puntland madaxweyne dani wuxuu aada ugu ololeeyay in deegaanada puntland ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod isagoo xisbiye iyoma ururo siyaasadeed abaabulay laakiin arrintaasi buuq badan ayaa ka dhashay waana socon weysay dani maanta ayaa mar kale waxauu ku guuleystay xilka madaxweynaha puntland kadib markii wareegga saddexaad uga adkaaday oo la tartamayay oo ahaa doctor guuleed saarax bal aan gudoomiyaha golaha wakiilada puntland oo ku dhawaaqaya natiijada doorashada maanta bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaa noo fadhinay doorashadii madaxweynaha dowladda puntland wanaagii ugu dambeeyey ee doorashada waxaa goraha fadhiyey lixdan iyo lix mudane oo dhammaan xubnaha goraha wakiilada ah waxaa si saxa u eedeeyey isla lixdan iyo lix mudane ood xumaaday ma jirin wararka ka mida doorashada madaxweynaha dowladda puntland waxaa ku tartamayey doctor guleed saalax barre iyo siciid cabdullaahi wadani doctor guleed saalax barre wuxuu aay labaatan iyo kow cod siciid cabdullaahi wadani wuxuu yaray afartan iyo shan cod sidaas daraaddeed waxaa halkan kaga dhawaaqayaa in jagada madaxweynaha dowladda puntland ee shanta sano cod soo socota uu ka goobaystay siciid cabdulaahi bani waa tahay waa guddoomiyaha golaha wakiilada ee puntland oo ku dhawaaqay natiijadii doorashadii maanta marka kadibna waxaa mikrofonka la siiyey musharaxii laga guuleystay editor guuled saalax waxaana ku xiga madaxweynaha puntland oo labaduba ka hadlaya doorashadii maanta dhacday alxamdu lilahi rabbi marka koowaad waxaan u hambalyaynayaa madaxweynaha marka kale la doortay ee siciid cabdullaahi deni anoo ilaahay uga baryaya inuu u fududeeyo xilka waa kale aragti duwanayn laakiin guusha ciddii qaadata in lagula shaqeeyo loo hambalyeeyo lagu garab istaago ayay mudan tahay waxaan idiin ballan qaadayaa wax allaale iyo wixii aan awoodo anoo aan xil ka rabin xoolo ka rabin inaan la garab istaagi doono walaal siciid cabdulaahi deni waxayna ka badan inaan wada guulaysanno ilaah waxaan ka rajaynaya inaan wada guulaysano puntland oo qurux badan dadkeedoo qurux badan nabadgelyo ah barwaaqo ah dhammaanteenna aynu isu garab istaagno midnimo aan muujinno wanaajinna aan muujino hadduu ilaaha yidhaahdo kaambeenkii waa dhammaaday ololaha waa dhammaaday shaqaynu gelaynaa hadduu ilaah idmo madaxweynahaan garab istaagaynaa dhammaanteen waan rajaynaya guul ilah idankiisa asalaamu calaykumullah musharaxiintii walaalahay ahayd ee ugu dambeeyey guuleed oo wareegii u dambeeyaan kusoo wada hadalnay waxaa ilaahay mahaddiisa inay noogu dhammaatay doorashadii si nabad ah oo guul ah waxaan dhammaan dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeed baa halka uga dirayaa inaan ilaahay ka cabsanno wixii tegay ilowno biij cusub furanno nabadgelyada ka wada shaqayno horumar ka wada shaqayno midnimada ka shaqayno hadalkayga intaasaan kusoo gabagabaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waa u hambalyeynaya urmadda reer puntland wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cododkaasna waa siciid cabdulaahi dani madaxweynaha mar kale loo doortay puntland iyo musharaxii uu ku guuleystay guuleed eh, saalax ayuu ahaa dabcan sidaad maqlayseen kadibna doorashadu way sii socotay oo waxaa iyana maanta la doortay madaxweyne ku-xigeenka puntland oo musharaxiin badan isku soo taageen markii ugu dambeysana waxaa kusoo baxay xilka madaxweyne ku-xigeenka puntland ilyaas cusmaan oo lugatoor la yidhaahdo waxaa uu ku guuleystay xilka madaxweyne ku-xigeenka puntland wareega saddexaad waxaa u tanaasulay musharaxii la tartami lahaa oo faarax cabdi la layihahdo isaga nafsadaantiisa waa uu hadlay alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah markood waxaan uga mahadcelinayaa golaha baarlamaanka doorashada ay ii doorteen maanta inaan dowladda puntland iyo shacabkeeda shanta sannadood soo socda dowladda puntland ka noqdo madaxweyne ku-xigeen kalsoonida siiyey waxaan hortiina ballan qaadayaa iyo shacabka puntland dhaqan culimo iyo qaybeeda kala duwan inaan shantaa sannadood ugu shaqayn doono si daacada karti leh dadaal leh wax lahad aan lahayn kaalinna doono siyaasadda dowlad madaxweynaha la doortay iyo barnaamijkii lagu doortay inaan u noqdo liltirka iyo xafiiska isku xidha uga hooseeya madaxweynaha hay-adaha dowladda iyo puntland isku xidhkeeda kale puntland cusub oo barwaaqaa midaysan horumar gaadha midnimadeeda siyo adkaysay iyo xasiloonideeda waan insha allahu tacaalaa shantan sannoo soo socota adeeg mata inaan madaxweyne noqdo waxaan idinka ballan qaadi doonaa inaan noqdo adeege ma noqon doono madaxweyne ku-xigeen waxaan noqon doonaa adeege u adeega bulshada buuxyana kaalimaheeda kala duwan waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba idinka mahad celinayaa kalsoonidiinna cadisiiseen codkaasna waa madaxweyne ku-xigeenka cusub ee loo doortay puntland elias locator oo isna ka hadlayay natiijadiisii marka lagu dhawaaqay kadib magaalada garowe barnaamijkaa dhegeysanaysaan waa kulanka kenan radio kulmi magaalada muqdisho eed nagala socotaan arinta kale aada loo hadalhayo waxaweyaan oo arrinta doorashada oo madaxweynaha soomaaliya iyo ra wasaaraha iyo sidoo kale madaxweyneyaasha maamul goboleeda dalka ka jira iyo madaxda hore dalka ayaa iyana soo saaray fariimo ay ugu hambalyeynayaan madaxda loo doortay puntland hadaleynta kale toddobaadkan ama tan bilowga bishaanba aad loo hadalhayay waxa weeyaan arrinta ku saabsan heshiiska somalilan ee la gashay etoobiya ee la xiriira dhinaca badda oo maalinba warar cusub ay kasoo baxayaan hadda waxaa jira warar ku saabsan in kaniisadaha etoobiya ay baadari u magacoodeen waxay ugu yeeleen kaniisada saddexaad ee ilaahay saylac waxay sheegeen in dhulkaas ka dhisi doonaan kiniisad eh, sida qoraalada soo baxa ku jira wariyaheena inooga soo warama dalka etoobiya cabdixaqiiq kamaadiid ayaa qodobkan si gaar ah ila falanqeyn doona telefoonka ku jira cabdixakiin soo dhawow warkan muxuu sheegayaa yuuse kasoo baxay maadsan tahay warkan waxaa kasoo baxay kaniisada etoobiya ugu weyn waxaana ahaa mid si weyn markaasi maanta loo wada war kasoo bixi doona dalka etoobiya iyadoo warka ugu weyn la tugayay markaasi uu noqday in kaniisada etoobiya ay sheetay in ay baadari u magacaabo waxay ugu yeedheen kaniisada saddexaad ee ilaaha ee dalac baadiriga cusub ayaa markaasi eh, tegay ama shaaciyay in dhawaan uu la wareegano dhulka ay dowladda somalilan inay kaniisada dhulka ay kaniisada carbaabtay oo udhow goobta laiyo dalka etoobiya si ay saldhig badeed oo gacan markaasi cadmeed ah ugu samaysatay ayaa layidhi eh, iyadoo la ogyahay in dhulkaasi u ahaa dhulkii uu ka dagaalamay eh, geesigii axmed gurey hawashida sidii markaasi bartay dhulka cayriinka cuni jirtay sida yaqaanay Eh, marka hirka uu dhaqan galo markaana eh, waxaa la filaya inuu halkaasgeliyo heshiiska ayaa laleeyahay cabdixakiim waxaa u fahmayay in eh, kiniisadaha waaweyn dalka etoobiya ay hadda sheegayaan inay kaniisad ka dhisi doonaan dhulka somaliland ay siisay seylac marka warkuma wuxuu yahay in marka saldhigga military iyo dekadda ay ka dhisanayaan uu barbar socdo ama uu la socdo in kaniisad deegaankani ka dhisaan sidoo kale dabcan haa waa sidaad hodanka u dhintay ethoobiya waxa ay maarata leedahay kaniisado fara badan balse ku midaysan yihiin oo markaas oo dhan waana kaniisada ugu weyn ethoobiya waa baadarin weyn markaasi markaasi maamul waa baadarin guud ahaan kastan ku dhaqan dalka ethoobiya baadariga ayaa markaasi isaga ayaa ayaa markaas hadda magacaabay oo magacaabay si markaas marka maadaama ciidamo fara badan ayadoo laoga etoobiya dadka dad inta badan hadday noqoto militarigoodii haday noqoto shacabkoodaba marka laga reebo soomaalida iyo sidoo kale cafarta maadaama ay tegi doonaan sababta markaasi eh, military fara badan iyo sidoo kale shacab fara badan waxa ay keenayaan markaasi inay eh, loo sameeyo goobay ka cibaadeystaan iyagoo markaas isku dayaan hadda mid eh, bilow ah oo qayb kamid ah hirgelinta heshiiska waa gartay marka dhinaca kale laga fiiriyo waxay ugu talagaleen kiniisaddan in shaqaalahooda ama ciidamadooda saldhigaas la wareegayaa ay u dhisaan mase waxay leeyihiin wuxuu wax soo jireeno oo xataa dadka soomaalida inay ku gaaleeyaan ama ku baraan diinta masiixiyadda ay ugu talagaleen tani waa mid muujinaysa in qayb ka tahay faafinta rishada waxay leedahay qeyb educationka waaweyn oo ah dadka marka kolley shirkadu howlaha ay qabata ayay kamid tahay hmm. in dadka hashtaan ay qayb ka noqdaan in dadka cusub aad iyo aad cabdixakiim jumaadid aada umahadsan tahay oo kaga mahadnaqeynaa sidaad qodobkaas noogu faahfaahisay waa dabcan waryaheena dalka etoobiya nooga soo horramay cabdixakiim jumaadid ayuu ahaa Eh, waan ka cudur daaranaynaa cododka qaa meelaha qaar hadaad maqli weyseen qadka oo iskaalsinto aada iskaga leeta laakiin waxaan idin badan qaadaynaa warkan faahfaahsan inaad ka heli kartaan baraheena bulshada ee eh, knn iyo radio kulmiya iyo boggada radio kulmiya dot kulanka keenan ayaa dhegeysanaysaan hadday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban war inaader maxaad xaraashaysaa war wax walba waannu xaraashaynaa oo inaader bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damacaa nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba naga diyaar isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday waxaa ku noolow weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan hogaamiye sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa ururka xisbullah ee dalka lubnaanka aasaasan ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerar diyaaradaha dagaalka yuhuuddu ee aan duuliyaha lahayn ay ka geysteen koonfurta wadanka lubnaan hogaamiyahan waxaa magaciisa lagu sheegay wasaam tami tawiil waxaana uu kamid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka xisbullaahi la yiraahdo wararku waxay sheegayaan in gaari lala beegsaday ama duqeynta si gaara ah loola beegsaday gaari hogaamiyahan uu saarnaa oo ku marayay deegaan layidhaahdo qarbeed halkaasoo la sheegay in markii dambe duqeynta si gaara ah bartilmaameed ay ugu ahayd guddiga badbaadada caalamiga ah ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay sidoo kale soo saareen ama ka soo saareen dhaqaatiirtooda ka shaqeynayay marinka kaza xaaladda falastiin marka la eego wayaane waxaana ay sheegeen tallaabadan ay ka dambeysay kadib markii la joojiyay howlgal ay taageerayeen hay-adaha caafimaadka gaar ahaana barnaamijka caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay oo sheegtay in sahaydii ay geen jirtay marinka kaza hakad la geliyey wasaaradda caafimaadka ee khaza ee maamusho ama uu maamulo ururka xamaas ayaa sheegay in toddobaatan iyo saddex qof oo falastiiniyiin ay ku dhinteen sagaal iyo sagaashan kalena ay ku dhaawacmeen duqeymihii ugu dambeeyey afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay qase ka dhacay dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa wada wada wadahadalo waxaan la leeyahay madaxda dalalka khaliijka carabta iyo kuwa imaaraadka carabta waxaana uu si gaara ah uu ugu qorsheynaya wadahadalladan in xal looga gaaro dhibaatada falastiin ka taagan waxa uu kulankan si gaara ah u quseeyaa madaxda dowladaha ku jira khaliijka carabta oo uu kala hadlayo xaaladda khaza iyo falastiin ka hor inta uusan dhulka yuhuudda haysato u safrin qiyaastii kun iyo laba boqol oo qof ayaa la dilay markii ururka xamaas ay weerar ku qaadeen dhulka yuhuudda xooga ku haysato toddobadii oktoobar ee sanadkii naga dhamaaday laba boqol iyo afartan kanana waa la qafaashay laakiin intaas waxaa ka dhalatay weeraro argudashoa oo yuhuudda ay ku qaadeen marinka khaza taasoo ay ku dhinteen ilaa saddex iyo labaatan kun oo qof warbixinada kale haddii aan egnana dowladda shiinaha ayaa shaca ka qaaday inay heshay xoga ku saabsan kooxo ka tirsan ama kooxa basaasiina oo u dhashay dalka britain kuwaasoo lagu eedeeyay inay siraha qaranka ee shiinaha ingiriiska u gudbinayeen wasaaradda amniga qaranka ee shiinaha ayaa sheegtay maanta inay ogaatay in madaxda ama madaxa la talinta arrimaha dibadda ee dalkiisa ama wasaaradiisa uu u basaasayey laanta sirdoonka ingiriiska ee misigis la yiraahdo waa kii ugu dambeeyey eedeyntan ee lasoo qabto ayaa layidhi iyadoona xukuumadda beijing ay london ku eedeynayso in si gaara ah basaasin ugu soo dhex darsatay hay-adda sirdoonka ee dalkaasi shiinaha ayaa ku dhawaaqday in la ogaaday basaasiin barahooda bulshada ee ku xidhiineen wijaad layihaahdo xiriir ku sameeyay waxay hay-addani sheegtay in hay sirdoonka ingiriiska ee m i ay u adeegsatay dad ajaanib ah iyo kuwo kale oo shiinaha u dhashay dadka la qabtay waxaa ku jira nin huan momo layihaahdo oo siraha iyo macluumaadka kale aada ugu ururin jiray gudaha dalkaasi shiinaha adeega sirdoonka dibadda ee ingiriiska ayaa la sameeyey ayaa la sameeyey xiriir ninkan iyadoo humaana uu madax ka ahaabaa layidhi hay la talinta dibadda ilaa labada kun shan tobankii sida ay sheegtay ama lagu sheegay bayaan kasoo baxay dowladda shiinaha ninkan huwan oo shiinaha u dhashay waxauu hay-adda nabadsugidda gobolka ma uu ka tirsanaa waqti dheer ilaa iyo labada kun iyo tobankii kadib baaritaano taxadar leh oo la sameeyey oo laamaha amnigu ay sameeyeen dowladdu waxay islamarkiiba heshay cadeymo muujinaya kuluglahaanshaha huwaan iyo rag kale howlaha basaasnimada ingiriiska waxaana qaadeen tallaabooyin ku qasbaya in xoguhu inta ay kasii badnaadaan ama uu qirto sida laga soo xigtay xukuumadda beijing hayadda adda m i cgsa ingiriiska waxay ku amartay huwaan inuu galo shiinaha dhowr jeer oo uu kusoo laabtay isagoo isticmaalaya aqoonsiyo kala duwan suudaanka britain ayaa sidoo kale tababaray ninkan oo ay siiyeen qalab loogu talagalay isku xirka sirdoonka iyo sidoo kale howlaha socda sida bayaanka lagu yiriya ninkan la qabtay waxaa la sheegay inuu m i six u gudbiyey in ka badan toddobai toban xogood oo ay ku jiraan sirta qaranka ka hor intaan la aqoonsan bayaankan faahfaahin intaasi ka badan lama sii bixin ama kuma jiraan haddii markaan aan eegno dalka bangaaladeshna haweeneyda wadankaasi mukhtiga dheer ee maamuleysay ee magaceeda sheekha xasiine layihaahdo ayaa markii shanaad la sheegay inay ku guuleysatay xilka ra-iisul wasaaraha bangaladesh doorashadii ugu dambeysay ee dalkaasi ka dhacday taasoo natiijada la go-aamiyey markii jadwalkeeda lagu dhawaaqay horaantii bishii novembar ayaana mucaaradku ay sheegeen si weyn u qaadaceen doorashadan halka xisbi ee siyaasadeed ee musharaxiinta ugu badan ay ka imaanayeen waxa ay sheegeen inay ka baxeen doorashada markii ay baarlamaanka dalkaasi saddex iyo lixdan kursi ka heleen waxaana uu habaa leeyahay xisbiga labaad ee ugu weyn ee dalkaasi laakiin haweeneydan xisbiga ay wado ayaa ku guuleystay kuraasta ama ay leedahay waxay xisbiga leedahay ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan mucaaradka dalkaasi gaar xisbiga jaatiyaha baarti layiraahdo ayaa ku guul daraystay inay helaan kuraas badan waxaana sidoo kale la sheegay baarlamaanka dalkaasi in guddiga doorashadu ay sheegeen kuraasta ugu badan inuu haysto xisbiga talada haya ku dhowaad dhammaan tartamayaasha xorta ah ee guuleystay waxay ahaayeen dad aada u diidan xisbiga a l ee talada haya laakiin waxay codsadeen hogaanka xisbigu markii dambe inay ogolaadaan tani waa natiijo la yaab leh oo kasoo baxday doorasho la yaab leh waxaa sidaas yidhi shaahidul calaam oo u dhadhaqaaqa xuquuqda bangaladesh sidoo kalena ah sawirqaado caankaa ah dalkaasi musharaxiinta dalkaasi ayaa horey u sheegay inay qaadiceen doorashada iyagoo ka cabsi qabaa in doorashada lagu shubto waxaana mar dambe ay sheegeen bayaan soo saareen in wixii ay ka baqayeen ay soo baxeen waxaa iska fogeysay ama uu iska fogeeyey xisbiga talada wadankaasi haya gaaraan xisbiga wadaniga b n b oo in uu isagu ku shubtay doorashadii ugu dambeysay ee xaddii dhacday doorashadu waxay ahayd mid si laab furan u dhacday mucaaradka laakiin waxay leeyihiin wuxuu ahaa waxay ahayd doorasho hal dhinac ah waxaana uu ahaa doorasho ay xukunka loogu soo celinayay xasiina shaka keliya ee jira ay muujinayaan mucaaradku waxa weeye inay ahayd soo bixinta codbixiyaasha dadka qaar in loo diiday meelaha qaarna gobolada ahaan dhinaca galbeedka cadaadis ayaa la saaray dadka soo baxayay kadib markii ay codbixintu soo xirantay shalay gelinkii dambe guddiga doorashada ayaa sheegay in dadka usoo baxay doorashadu ay ahaayeen tira dadka wadankaasi marka loo fiiriyo boqolkiiba afartan laakiin dad badan ayaa shaki qabay inay soo baxaan oo diidanaa doorashada inay ka qayb galaan waxay dareemeysaa waxaanu dareemaynaa sida dadku inay yihiin kuwo ku faraxsanaa doorashada dhacday boqolkiiba afartan waa tiro badan marka loo eego doorashadii tan ka horeysay ayaa lagu yidhi bayaan kasoo baxay guddiga doorashada ee dalkaasi shaarmiin murshid oo madax ka ah ururka goobjoogayaasha doorashooyinka ee dalkaasi ayaa u sheegay warbaahinta in boqolkiiba toddobayo labaatan ilaa afartan dadka doorashada ka qaybgelaya ay ahaayeen kuwa la dhacsan siyaasadda xukuumadda hadda jirta sheekh xasiin la layidhaahdo ayaa shan mar oo xiriirta ku guuleysanaysa xilka madaxtinimada dalkaasi waxaana aada cadays u saartaa dadka kasoo horjeeda ee siyaasiyiinta ah qodobo kale ayaa saaxiib yaa noo soo socda barnaamijka la socotaana waa kulanka k k n xalaaliyo lama awr adeegay arinteena meelmarin yarya kale ayaa kamid ahaa kuway mid ah. in abto waxaad oransa mooye iyo yarya kale ay ku jiray waa codka macaan fanaanada maryam mursal ciise heesteedaas kuwa mid in abto barnaamijkeena kulanka keenan ayay qayb ka tahay nin ayaa dhintay kadib markii uu ku dhacay god dhirarkiisa lagu qiyaasay boqol iyo soddon fiit oo uu ka qoday gurigiisa dhexdiisa weliba qeybta cuntada lagu karsado ee jikada ninkan godkaas isaga ayaa gacanta ku qotay oo waxaana uu u qoday waxay ahayd wuxuu ka baadagoobayay dahab uu ku riyooday halkaasina ku jiro magaciisa waxaa layihahdaa jawaa bimenda dasilva koo iyo toddobaatan jir buu ahaa waxaanuu ku hoos dhacay baa laleeyahay godkaasi dheer isagoo markaasi qodaya dadka dariska la ahaa ayaa sheegay in ninkan oo dhawaan shaqada ka tegay ama howlgab ahaa uu ku riyooday in gurigiisa gaar ahaan jikada oo dabaqa labaad uu guriga uu ka degan yahay ah inuu ku riyooday in dahab uu ku xabaalan yahay marka dabaqii oo saddexaad uu ka degan yahay ayuu ku riyooday in jikada hoosteeda dahab ku jiro sheekadan waxay ka dhacday baa laleeyahay gobolka minas layihaahdo oo ku yaala dalka brazil warbaahinta waxa ay sheegtay in ninkan uu in ka badan hal sano ku qaadatay qodista godkaas isla markaasna oo maalinba qeyb jabinayay guriga dhinaca kale markaanu fiirino haweeney caan ku ahayd sida wararka loo sheego oo aada u babuurin jirtay aadna u taageersanayd siyaasadda madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin gaar ahaan duulaanka dalkaasi ukrain ku qaaday kana shaqeynaysay warbaahinta dowladda caana ahayd ayaa la hela baa leeyahay meydkeeda iyadoo la sameeyey haweeneydan magaceeda waxaa la yidhahdaa soya kalanova afartan iyo saddeed jir bay ahayd waxay ahayd tiiftiraha warbaahinta tv-ga dowladda ee qeybta afka kuuba ku hadasha waxaana la sheegay in markii dambe la helay meydkeeda iyada iyo seegeeda oo labaiyo konton sano jir ahaa nin loo aqoonsan yahay in uu muddo afartan sano ka badan keligiisoo meel ku noolaa ayaa warbaahintu sheeko ka qortay ninkan magaciisa waxa la lahahdaa pablo novak waa sagaashan saddex sano jir waxa uu degan yahay magaalo ku taala wadankaasi argentiin oo oboqwen la yidhaahdo ninkan magaalada shan iyo labaatan sano degan yahay laakiin waxaa ka horreysa baa leeyahay shan iyo toban sano kale ku horreysay oo keligii soo deganaa magaalada banaankeedu degan yahay ninkan afartan sano ka badan keligiisaa guri degan cidna lama deganin waxaa mar la wareystay uu yidhi sideedaba waxaa necabahay hadalka iyo buuqa badan marka keligay ayaa mal maaldega ninkan waxaa la sheegay weligiis binuusan guursan xiriirna ama haasaawan uusan sameynin markaan dhinaca xubnahan eegaynaya waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay efraha axmed ayaana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa isniin taariikhdan waxay ku beegan tahay sideedda bisha janaayo sanadkuna waa laba kun afariyo labaatan waa maalinta sideedaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex boqol konton sideed maalin dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa oo waagaasi la odhan jiray n s s ayaa la aas-aasay maanta oo kale sannadii labadii kun iyo tobankii hay-adda cunada adduunka ee w f b ayaa iskaga baxday gobolada jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya maanta oo kale sannadii labadii kun lix iyo tobankii dowladda turkiga ayaa shaacisay in soomaaliya ay ka dhistay saldhig militari saldhiggan oo la yidhaahdo turkisom waxaana hadda lagu tababaraa ciidamada xooga dalka maanta oo kale sanadii labadii kun sagaaliyo tobankii siciid cabdilaahi deni ayaa loo doortay madaxweynaha maamulka puntland maanta oo kale sanadii kun shan boqol sagaashan iyo sideedii dad yuhuud ah ayaa laga masaafuriyey dalka talyaaniga maanta oo kale sanadii kun toddoba boqol iyo sagaashankii madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykanka georgi washington ayaa jeediyey khudbadiisii ugu horreysay maanta oo kale sanadii kunsagaalboqollixiyotobankii ciidamadii isbahaysiga ee waagaasi ku duulay boqortooyadii cusmaaniyiinta ayaa dib uga baxay gacanka galibooli ee dalka turkiga ku yaala ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kunsagaalboqollixiylabaatanki waxaa la aas-aasay boqortooyada sacuudiga waxaana boqorkii ugu horeeyey ka noqday cabdicasiis ibnu sacuud oo ilaa iyo hadda farciisa ay dalkaasi maamulaan guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana andib idinkuga celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n ifraax axmed aada mahadsan tahay qaar kamid dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay ayay dib noo xasuusinaysay garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka jabaan ayaa si tartiib tartiiba ah hadda u muuqanaya inuu ku quusayo badda caana ku baxay baa leeyahay marka hore dhismihiisa qarash tiro badan magaalada osaka ee dalka jabaan ayuu ku yaala garoonkan oo ahaa mid caana ah, caalamine ah oo kanazai la odhan jiray kaasoo ka koobnaa layidhay ama ku dhex jasiirado dhexdooda waxaana garoonkan markii ugu horreysay la dhisay sanadkii ama la furaba sanadkii kun iyo waxyaabaha sida gaarka ah warbaahintu ay u hadlayso waxaa kamid ah garoonkan hadda inuu si tartiib tartiiba ah badda ugu darsamayo oo uu ku quusayo maadaama sanad kasta uu hoos u usii quuso ilaa haddana waxaa quustay baa leeyahay ama biyuhu ay ka kormareen ilaa soddon iyo sideed fiit laakiin waxa weli ay tahay baa barta dhexe ee alnaboon loo yidhaahdo halkaasoo shirkadaha diyaaraduhu ay weli si gaar ah u adeegsadaan injineerada dhismaha ayaa sheegay ayaa la sheegay inay sii ogaayeen in garoonkan uu si tartiib tartiiba ah u quusi doono markii la dhisayaba oo biyuhu baddu ay ku imaan doonaan hore ayaana loo sii saadaaliyay in garoonkan ay biyaha ka dulmari doonaan kansai international airport oo garoonkan ah waxaa la sheegay lix sano oo hadda ka dhiman in saga dhanba biyuhu ay ka dulmari doonaan waxaana la aaminsan yahay markii hore inay ku baxday lacag ka badan boqol iyo labaatan milyan oo doolarka mareykanka ah qiyaasaha ilaa hadda la rumaysan yahay waxaa ka a ah in garoonkan labada kun iyo konton ee lixda marka la gaaro loo maleynayo in qeybo kamid mid ah garoonkan ama jasiiradahu ku yaalow dhan ee saddex meelood laba meelood biyo ay qaadi doonaan islamarkaana dhinaca kale ee biyahu ay ka kormari doonaan dowladdu waxa ay sheegtay in hadda ay ka fakarayso sidii biyaha looga saari lahaa garoonkan iyadoo loo isticmaalayo tubooyin waaweyn oo biyaha badda ku celiya isagana laga fakarayo in meel taaga xariirhiisa laga dhigo halkan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war kalamaanay warmaysiina maanta puntland waxaa ka dhacday dalka guushiisu waa deni deni daali maayee wuu bedeli war cabdikuusa waxaa ka tagtay halka diran noo diyaara wadani daali maayee wuu bedeli madaxweynehaynu wadani hadda ka horna waxaan ka maqli jiray intuu deni yibi dab lama shidan waranna waxaan kaloon ka maqli jiray boosaa sadeeqow ku dilay boqol kunoo ruux warbow maanta hal codo hallaabay ma uusan jirin bow waxaa kaloo la yidhi taqaan dooro waxaa taqaanaa yeeshaanaryaadhaha waxaa kaloon anigu maqli jira ah. nin dooraan doortaa xoog dhaahdeen ah. dadka see xoogdaan baajiiseen dani ma en haystan anaagadhay anaagadhisdhay ma erijarnaysan waran waxaan ogaaday musharaxiintii tartamayey ah. deni inuu ugu ragsanaa sababtoo ah liis uu isagu soo qortay kula tartameen inta kale war horaa waxaa loo yidhi nin keligii garama iyo nin dhulka ganay midna ma gefo warboso farmaajo kuma oran hadda dani keligiisu soo madmadoobays waa la doortaye la doortaye tani waa la doortaye maxa loogu waa la doortaye deniso noqoyso noqoy buntland way dareertooda ugaan doonay qaado danteedu waa nabad soo noqoy war inaad marna tidhaahdaan dani waa duuloo dadow laayay marna aad tidhaahdaan danteenu waa nabadee soo noqo see isu qabanaysaa aryaadhaha saaxiibkay ibraahim calina waxa uu yidhi deni nimanka doorta doortayow dabwaashiideen eeyaadama deni nimankii doortayow dabwaashiideen eeyaadama waranna waxaan maqli jiray dab nin haayaday lama yiraa manaba doonayo warnamiyow heesoo may baad jirjirtay dogon wal anfar wiinaye dubasheele gooriye daadaar luku suge aryamadeeyo waxaad ka tagtay dadabkoo hajiidaw dirigtiismay dheegaaw dadabkoo hajiidaw dirigtiismay dhee war cabdulowba waha ku daaline dowladnimo waxaa loo xushaa door wax kuu tarae ina deni shantan dooranoo duubka loo xidhay war bashiiro waxaan maqli jiray waxaa duubka xihan kara oo doonta wadi kara nin la doortayo mudan reer buntland aleenahe annaguna daraajadaasaan du'a iyo kalsooniba ugu sii darayna warmaday xaafadda washington ee garowa ku taalla cid kaasoo tarx madaxdiilaysa ma madaxweyne denina casharkii koonfur galbeed waxbuu ka bartayoo ajoylo ooyow oriyo waa codeeyey aryaadhaha samigay cabdullana waxau yidhi how ma nin la kufay kii hora horsaa u qaatay ku labaad la kufay kii hora horsaa u qaatay ku lamaad warbow cabdulow wax ka odhanahayee deni wax damboo colaada federaalka lama galahayo sababtoo ah wuxuu yidhi markii la doortay maanta wixii ka dambeeyalahan cabsanowar shantii horee la soo dhaafay alla kacabsi ma jirin miya war masaajidda laqiqanuudi jira maalla kacabsi adhanna war siyaasada sir joogta ah, walata saaxiib joogta amalameysin ah, arne war asadiyaanu markuu baarlamaanka la hadlayay wuxuu yidhi baarlamaanow haddii aad i oo codkay siisaan su'aal aad i ka xanaaqi maayo war asadiyaana waa kii madaxweynaha salaanta ka qaadi diidee mar labaad haddii la doortay dhiiggi maku karay war lankeeratula dhow awma in waaliya eray lanki afkala dhow shibmantaalohe oo waa ka hadda ka hor maalinta doorashada hoolka baarlamaanka aadi guriga daniya noobalane muxuu ka soo doona meesha waar saddex cod buu helay haddaba waa meesha in wax kala jireen eh. ambassador cawadba afar buu helay war waxaa ugu daran ninkii wasiirka arrimaha dibadda iska casilay ee abshir haruuse oo helay sideed cod kow war masraxaddu ku soo dhacay war horuu jiro horuuga baxay leedaha layidhi walbadsoy walbeelaltana leeri war wax gadgadi waxa kula gadoomeenna waa layidhi war kii aanu dhigtay ma ahana waa la yidhi warbow cabdiwelagaas baxalay wuu fahmo eh. gas buu u siiyey war intaasoo dhan waxaa igala daran eh. maxamed cabdiraxmaan faroole oo tigtog isagoo teleefonku hadlaya ololaha ku jira ku xarakeey shaqaynayey oo laba cod un helay oo hadda sinatar cabdiraxmaan faraale wiilkiin wasiir looga dhiga miyou ku qancay <laughs> war waliileeray ulma haddii addiin waayta ololad isku aamasa war waxaa la yidhi mugdi gacan la taagaa waxay mudan allaa oge dani wallee ballankaas kama bixi karo urbawa dani ma taqaanayne hadda ballankaasi waa gacan uur ku jidha war faroole ma lahanoo geetimirku shan iyo ka badan oo ku baxaa war kalemaanay doorashada puntland taa taqaaneen maahee dalla'aanaad ugu rafanaysiine waxay ahayd doorashadii ugu milxiiska badnayd wah onimankadaniltartumaanbusreablaybahaayna ajooyla ooyow oriyow ed shay dhiibadi waar walla weyne annaguna muuse bixi sidaa dani doorashada uu qabsaday muxuu ugu qaban waaye somalilan haddayba saa u howl yar tahay war muuse muxuu doorasho qabtaa wasiiradiisii baa iscasilaye war horta muuse waxbad inuu soo kordhiyey markii u horraysayna adduunka waxaa la arkay sawirka magaalada lughaya war ma itoobiya soo bandhigtay war shacab arisana inta bannaan baxina beledkii soo sawireen markaas waxay dhaheen dhulka annagaa leh soomaaliya dhulkaana nala leh war dhulka innagaada hadday dhaheen reer lagu hayaa oramaduba waxay tihi dhulkannaga laftannaga baddannaga cirkannaga war wasiirka gaashaandhig ee somalilan is casilay ma jabuuti baa laga soo wacay wararta madaxweynaha la doortay ee puntland siciidane ma ka hadlay etoobiyada badayna la siiye waar jamhuuriyadda meela kaga dhicin war waliileerey sayla waa dhulkeeni soomaaliyo dhammaan surunkay laheed iyo sabaadeeda weeyaan war waxaad ka tagtay wahdintaa baddeenne saami aan u leenahay <laughs> kulay taa ka saar tahay <laughs> sahal looma bixi karo hayaay waar xaggaa ku yeelateen war haddaama abi axmedaa leh naw war abi walaalana waanu nahay waannu ixtiraafayaa soomaaliyana jaar baad tihiin miya warbow faysal caluuraabeba wuxuu yidhi <laughs> siciidaniyou soo laabatay hadda siyaasaddii hore wax ka bedeldaliya dad baa inaga dhaxaye oo deni hadduu itoobiya la xirtoo dhulkala siiyo yaa u diidaaya war ma waalantaa war ha nugu maqashiin warbow kalamaanay horaa idinku sheego sida buntland waa ku wareerdhaanin waa gundheedhahaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war kalamaanay deked raadinta etoobiya horaan uga hadalo waxaa la yidhi ninkii nabad doonayow adduunyadu waa dagaal durbaan baa nacabu tumay dab iyo olol baa ka shidan xumaan bay daaran tahay colaad baa loo darbaday damaacigu waa gumayste dulaal baa soo horkacay dalkeenna barwaaqada ah ayuu duulaan ku yahay baddeennay doonayaan waxaan ku dhammaynay dareen ruuxii ilahiyo dadnimo soomaaliyeedow difaac qarankaaga oo bulshada soomaaliyeed iyo ku dayo dawladeenna wacan nagu dayo walaal nagu dayo waraabaan axmed saciid saabirow weli ma nabadii nolol inay jiraana u malaysay urboy kudayashadu waa waxaa lagaa rabee danina mar labaad baa la doortaye kudayo buntland kudayo siday dawladeedu tahay aryaadhaha madaxweyne xasan sheekh cali lamada golee baarlamaano anu la kulmay haye safka hore banneenga eray umaw habeenkii ma shirtaanin aryaadhaha warkaan heega dhex gelina madaxweynuhu khudbadna waa jeediye wuxuuna yidhi beesha caalamka waxaa laga rabaa inay soomaaliya garab istaagaan waa lagu soo duulay kuwa naga aamusay iyo kuwa etoobiya ku taageeraya falkaanna dad isuma kaanya dhaamaan hadde haddaan dulmiganada ka dayna albaaba aanaan garaaci jirinaan ku qasbannahay inaan garaacno waxaanaan samayn jirina waa naga suurtoobayaa waxaan ka cishoo jirnana waa falaynaa saakanaha ereteriyowba horuu aada muga waxaa ii soo baxda masar inuu alxakiim xayaatu soomaal wa mawtulxabash ka keeni doono hadde waa tiina hore loo yidhi ninka tuhunsan soomaaliya tabaryarow antala qusiiye haaye war hooy timir laf baa ku jirta wal cabdulla waxaad ka tagtay tallaabada aan qaadayno ninkii turunturee maagan tumaatida ku dhici doonta taasina isweydiin leh xubintii kalamana dhegaysateen barnaamijkeena kulanka keen intaasina kusoo gabagabeynaya waxaan kaga tegayaa codka macaan fanaanka awas khamiis mid ka mida heesihiisa abaay caasho ida nabadgel